alxamdu lilah الsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi salى allahu alayh wala alih wasaxbi wasalam weli waxaynu ku dhex jiraa salaat اljumca qaala almualif raximah اllah وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة آه حديث baa ka horeeya آه صح صح وعن jaaبir رضي الله عنه qاal waa xadiiska afar boqol iyo afar iyo afartan وعan jaaبir radي الlahu عanهu qaal dakla rajulu yowma الجumucati والnabiyu slى الlahu عalيه waslم ykdbu faqaala صlayt qaala laa qaala qum faصli rakcatayn mutafaq عaleyh وعan jaabir bn cabd لlahi radي الlahu canهuma qaala wuxuu yihi dakla rajulu nin baa soo galay yowma اljumcati maalin jumcaah wالnabiyu xaalo nebiguna slى الlahu عalيه waslم ykdbu khudbadeynayo faqaala wuxuu ihi sallayta ay asallayta miyaa tukatay qaala ninkii wuxu uhi laa maya qaala wuxu uhi qum kac oo fasalli tukan ragcatayn laba ragcadood mutafaqun caleyh hada xadiisu daliilu calى ana taxiyaة اlmasjidi yusallى fi xaali اlkhudbة falow dakla waaxid min الnaas wاlimaam ykdb على المنبر لا يجلس حتى يصلي الركعتين أي تحية المسجد xadiiskani wuxuu ku cad yahay qofka masaajka soo gala iyadoo la khudbadeynayo inuu ha tukanayo labadii ragcadood ee taxiyat lmasjidka waana sida ay ku tegeen culimada imaam shaafici iyo axmed iyo culimada kale culimada sida imaam malik iyo abu xaniifa waxa laga soo wariyay inay hahdeen may ma tukanayo u fadhiisanaya oo waxa ay deliishadeen xadiiskii kale rasulku uri alayh الsalatu uu arkay nin dadka ka soo taltalaabsanayo ijlis faqad aadayt aanayt fadhiiso waanad habsaantay dadkiina waa dibtaye eh. markaa rasuulku ma odhan bu uhi ninkaa tuko xadiiskana laakiin nasku waa ku cad waxaa iska dhici kartaa laleeyahy xadiiskaasi intuu soo tukaday xagga dambe ku sunaystay inuu soo dhaqaaqo isiri safka hore gal taasaa dhici karta marka waxaa kaloo xadiisku daliilu yahay haye muxuu dalilu yahay xadiisku ana alkhadiib yajuusu lahu an yatakalama cinda alxaaja wa ana almustamic kadalik ilan asallayta ya fulan hebelow miyaa tukatay isna muxuu yihi la maxaa laga qaadanaya in ila waa marka hore idaa qulta lisaaxibika ansit walimaam yakdub faqad laqowt soo may ahayn imikana waaba kanoo isagiiba hadlay marka waa xaalad gaaroo laga soo reebay khadiibku markaa saasu dadku la hadli kara waxaa laga qaadanaya khadiibku inuu ictinaas iyo tixgelin dadka uu khudbadeynayo xaaladooda uha ah uu la socdo waa axaadiis culamada taxiyatulmasjidku waa waajib yihi ay u daliishadeen waayo rasuulku alayه الsalatu salaam ninkaasoo fadhiistay buu yihi qum oo fasalli ragcatayn waliba xaalati khudba hadduu qof markaa iyadoo khudbadii soo galan waa tukanaya haddii aad soo gasho iyadoo eedaankii la eedaamayo oo la eedaamaya khudbaddiina lama gaadhin ma taxiyatulmasjid kaa tukanaysaa mise waxaad ka daba odhanaysaa muadinka ayuhma awlaa labadu waa ku banaan yihin keebaa mudan waxaa mudan suu lihi sheekh mucthayim raximah in uu tukado iyadoo la la aadaamayo sababtuna wax kale maahe istimaacu اladaan walqowlu bacdahu ليس واجبا inama huwa mustaxab soo maha wa istimaac اkhudba maxay noqonaysaa waajib khudbadda ina degeysataana waa marka marka labadooda midkood kuu taagan tahay kii sunnaha ahaa ka tag oo kii faralka ahaa dhegeyso lakiin haddaad sugto sugto oo aad tiraahdo xaaladda khudbadda ayaan sunnaha gelaya intii horena waan iska taagnaa dee labada kanaa mudnaa kanaa waajiba in la dhegeyso khudbaddaa waajiba in la iska taana waad fahamtaan filaya وعن بن عباس رضي الله عنهma أن النبya slى الlaه عليه وsلم kana wxa yqرأ mid akriya في صلاaة الجuمعaةi suraة الجuمعة والمنaafiقين rawahu mسلم rasuulka عalيه الصلاة وسلام sunayaasha uu salaadaha akriyi jiray waxaa ka mid ah labadaas suuradood suuraة الجuمعة iyo suuraة المنaafiقين munaasabadahana waa la isweydiiyo de way iska caday suuraة الجuمعة iyadu jumcay ka warramaysaa baa ku jira jumcihii waxbaa kaga jira suuraة الmunaafiqiinna maadaama ay waktigaa munaafiqiintu si gaara ah u badnaayeen xikmadaha ku jira waxaa ka mid a ah in dee waa nimanka munaafiqiinta waa lagu dhaleecaynaya meesha waana lagu fashiliyey suuraddaasi marka waxaa weeyaan si dadkii nifaaqi iskaga ilaaliyaan amba qofkaasi ugu baraarugo way walahu wuxuu soo wariyey muslim can nucmaan bn bashiir kaana yaqra wuxuu a ah mid akriyay fi labada ciidood iyo wa fi ljumucati salaada jumcahaba bisabix isma rabika laclى wahal ataaka xadiiث اlgaashiya marka in marna kuwa la akriyayo marna kuwa la akriyayo intaba nebiga ka sugayin alayه الslatu slaam hadduu intoodan qur-aan ka baxsan akriyana waa arrin jaayisa lakin mustaxabku waa sidan و عن زayd بن أرqم radي الlaه عanهu qaal صلى النabiyu slى الlaه عليه وsلم alciida صلى النabiyu slى الlaه alay sl nebigu waa tukaday alciida salaadii ciida ثuma dabeetana rakasa wuu ruqseeyey fi ljumucati jumcihii buu ruqseeyey ruqsadu macnaheedu maxay ahayd yajuusu salaatuha wa tarkuha ninkii jumca tukanayaana wuu tukanaya ninkii iska daynayaana wuu iska daynaya faqaala markaa wuxu uhi man sha'a ka doona an yusaliya inuu tukado falyusali ha tukado man man sha'a an yusaliya ay aljumucata ninka doona jumca inuu tukado falyusali cagsigeeda dee laga fahmaya ومن شاء an yatrukha falyatrukha رواه alkhamsaةu ila tirmidiya wa صaxiix ibn khuseyma waay xadiisku markaa muxuu daliilu yahay wuxuu daliilu yahay haddii ay kulmaan ciidda iyo jumcuhu labadaas hadday kulmaan waa laba ciidood dhinac marka laga eego marka ciiddii weyneyd baana isku waktina waa la tukadaa oo way isku wakti dhow yihiin marka mar hadduu ciiddii tukaday ikhtiyaar wuxuu leeyahay inuu jumcihii tukado iyo inuu iska daayo waayo kaba soo qaad jumcihii uu tukaday waa sida wanaagsan uu iskaba daayey oo ikhtiyaar buu u yeesho inuu iska daayey salaaddii duhur ma tukanaya mise ma tukanayo ee jumcihii bedelka ka ahaa ciidda duhurka baan ujeedaa ya ayay ciiddii meesha ka saartay soo maha oo dee ciiddaasi markaa duhurkii iyo jimcihiiba meesha ka saartay bay ka dhigantay markaa salaad duhur ma tukanaysa haddaad iska daysa mise tukan maysa ya waad tukanaysaa haye maxaa u ya ya dee soo kan jimcii faralkaaba lagaa daayay khudbadda lama deni maca salada jumca la daayay jumcaha laga warramaya haye Ah. marka laba ragcadood baa tukanaysaa afar baa tukanaysaa sidaasaa culimadu u badan yihin laakiin selafka qaarkood maxaa laga hayaa iyo culimada magaas laga soo wariyey xataa inaanu duhur tukanayn ya mar haddii jumciiba meesha ka baxay jumciina duhurku meesha kasii saaray duhurkii iyo jumciiba ayaa qaatay ciiddaa kaaga filnaatay waa qowl laakiin waa qowl laga xoog badan yihi aada mooda in laga xoog badayo duhurkiibuu tukanayaa duhurkana markaa gurigiisu iskaga tukanayaa duhurka muxuu ku tukanaya maalintaana laakiin hadduu qofkii imaam yahay ama masaajidkii masaajidka waxaa sunnaha in khudbaddii lagu ogo oo rasulku ala sal slam de isagoo sidaa yidhi bu haddana isagu khudbaddii oogay oo uu tukiyey dadka وعن أبي هuريرة رضي الله عنه qال qاla رasuل الlahi صلى الله عليه وسلم إdا صلى أحadكم الجuمعaةa midkiin markuu tukado salaada jumcaha falyusali ha tukado bacdaha iyada dabed arbacan e afara tukado rawaahu muslimu muslim baa xadiiskana wariyey xadiiskana muxuu daliilu yahay sunayaasha ama nawaafisha ka dambeeya salaada jumcaha laba ragcadood iyo afar ragcadoodba halkan afar ba ku yaala waxaynu isa soo marray xadiis hore cuqbata bnu naafic baan filaya inu ahaaye wa ragcatayni bacda aljumucati fii beytihi markaynu sunan tamreyne sunanu tadawuc soo ma garanaysaan laba ragcadood jumcaha kadib inuu ku tukan jiray gurigiisa xadiis kale amar baabu rasuulku bixiyey almru yaqtadi lwujuub amarkuna falyusali yusali waa ficil amar waa ficil mudaaric o laam amr ku jiro marka wujuubka waxa ka saaray adilo kaloo ka baxsan haddii daahirka xadiiska saa lagu daayo de waxaa laga qaadanaya in afartaasi la tukada ay noqonayso waajib soo maaha laakiin adilo kaloo ka baxsan oo saxiixa ku taala ayaa caddaynaysa in markaa allahu mustacaan aanay waajib ahayn afartani markaa waxaa sunna inuu qofku gurigiisa ku tukado iyo inuu ku tukado masaajka intaba inay banaantay horta laga qadin xadiiskan muu cadaynina lakiin fal yusali bacdaha arbacan buri lakiin xadiiska kalaa muxuu inoo cadeeyey inuu guriga lagu tukada inay sii wanaagsantah in guriga lagu tukada inay sii wanagsantah marka marna doonlo buu tukanaya marna afar buu ku doono afartaa fal yusali bacdaha arbacan waxay culimo badani kala soo baxeen in afartaba la israacinayo in afartaba la israacinayo bay kala soo baxeen daliilkooduna ma sahlana waxaase sii xoog badan qolada odhanaysa in la kala saarayo oo salaatu leyl mathna mathna sheekh ibn cuthaymin raximah ullah isaga waxa u leeyay salaatu leyli wاnnahaar nahaar lafdigaasina wuu jiray sooma ahayn lafdigaa lakin waa la daciifiyey isaga wuxu ley waa inuu sugan yahay buu badan yahay markaa macaa salaada habeenkii iyo tamaalinta laftigeedu laba laba ragcadood baa loo tukanaya wa can isaab ibni yaziid ana mucaawiyata qaala lahu ku yihi idaa salayta mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu canhuma wuxuu ku yihi idaa salayta marka tukato aljumcata salaada jumcaha marka tukato falaa tasilha ha ku xidhiidhinin bisalaatin salaad ha ku xidhiidhinin xataa tatakalama ilaa aada hadlayso aw takhruja aanbaad baxayso waayo fa ina rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka alleh amaranaa wuxuuna amray bidalika saasuuna amray muxuuna amray allaa nuusila inaanan ku xidhiidhin salaatan salaad bisalaatin salaad kale xataa natakalama ilaa aanu hadlayno aw nakhruja amba aanu baxayno rawaahu muslimun xadiiskan masle aad muhiim u tilmaamaya oo ah in qofku markuu salaad tukado amba jumco ha noqoto ama salaad kaloo farala ha noqoto e dad badan ba waxay sameeyaan halkaa ay joogaan marka assalaamu calaykum ay hahdaan bay u boodaano oh. waxay ku xidhinayaan sunay ku xidhiidhayaan ama salaad kale taa waa manhi ima an yatakalam wa ima an yakruj wa ima an yugayira almakan axaadiis kala laga fahmaya inuu meeshii bedelo oo u ka yar durko xaggan kale u durko kale salaadda salaad lagu xidhinaya waxaa la diidayaa salaad faralaa la tukaday in salaaddii faralkayd iyo sunnihi isku ekaadaan baa la diidaya marka waa in la helo faasil udhexeeya faasilkii ama hadalkaasuu noqonaya amba inuu ka baxo meeshii buu noqonaya meshi ka dhaqaaqo meel kale u baxo mucaawiya bin abi sufyaan radi allahu canhu fadligiisaynu halkaa ka qaadanaynaa waa niman waa saxaabiga ay shiicadu aadka u aflagaadeeyaan isaga iyo saxaabada kale marka laga reebo waxaa isaga iyo aabihii iyo hooyadii iyo dee saxaabada intuba ahaa hinda bintu cusba ayaa dhashay aabihii waa abu sufyaan marka saxaabi fadli badan buu haayo oo markii dambena boqorkii muslimiinta noqdo labaatan sano u talinayay siyaasadiisuna ay aada u wanaagsanayd siduu wuxu maamuli jiray marka la eego marka isagoo madaxweynaha uma diidin inuu cilmigiina gudbiyo inuu cilmigiina cilmiga wixii haye uu sheego oo wuxuu ihi salaad markaad jumcaad tukato salaad kale ha ku xidhiidhin marka dee jumcun baa laga fahmi laha hadday halkaa tahay lakin wuu sii caddeeyo iminka isagu jumcahan kala hadlay isagu shaksiyan lakin wuxuu caam buu sheegay an laa nuusila salaata bisalaatin baa caam ka dhigtay marka waa faral falal inaan lagu xidhiidhin xikmaddana waynu aragnayo waa inay kala baxaan sunihii iyo faralkii haddaba aw aw xataa natakalam in laanu waxay culimadu is adkaartan ma la akris adkaartan la akrista hadalka ma soo gudagelayaan lakin hadalkii caadiga ha garan isagu waa hadal waadix ah oo qofki inuu wax kale ku hadlo ama hebel la hadlo ama islamid ah inuu dee salaaddii ka baxay bay caddaynaysaa taas lakin aلsalaamu عalaykum bu hi adkaartii salaada ka dambeysay aladkaar alati tuqaalu bacda الsalawaat almafruuda ayuu la yimi intuu adkaartii dhamaystay bu haddana dabeetana kacayo halkiibuu ku sunaystay saynu in badan sameyno hadalka loo jeedo ma hadalkan dikriguna wuu soo gudagelaya mise ma soo gudagelayo culimadu laba qowl bay aada ugu qeybsameen oo isku dhowow culimo badan ba waxay leeyihin dikrigu wuxuu soo gudagelayaa gelayaa salaada laftigeedu ka mid yahi waayo qof hadduu isagoo salaada ku jira maanta subxaan allah yidhahdo ama alxamdulilah yidhahdo salaadiisu ma buraysa ba yidhahdeen lakiin hadduu hadal kale ku hadlo salaaddu way ka buraysaa soo maha dee adkaartan salaada ka dambaysaa iyo dikrigaasi hadal ma noqonayo ee waa dikrigo salaaddu raacsay isagu qolana waxay leeyihin maya miyaa dikrigaa loogu talagalay salaada dhexdeeda in la hah maya soo salaada kadib maaha haa dee taasi maxay daliil u ka baxay soo maha waana xagga daliilku u dhow in adkaartu ay soo gudagelayso hadalkan ay soo gudagelayso xataa natakalam aw nakhruj waxaa laga qaadanaya saxaabadu siday sunaha faafin jireen inaan la sahashan cilmiga inaad dadka u sheegtaa laga qaadanaya cilmiga dadka inaad u sheegtaa maaha o kaliya inaad microfon amba dad badan ad u sheegtee haddaad qof wax qaldaya aragto dee u sheeg oo ka sax dad badanna saa way sameeyaan weliba madaahibta qaarkood baa marsinimala way aaminsan yihin oo xaramka oo kale waxaad ku arkaysaa dadka intooda badan qolaa weli weliba xanafiyada dadka dadka bariga ka yimaada afghanistaanta iyo bakistaanta iyo kuwaa kale hindiya iyo bangaalida iyo assalaamu calaykum marka la ihahdo iyagu way boodayaan markiiba salaad buu ku xidhiidhinaya haddaad qof salaad arkaya aqaldii aad aragso oo waa inaad u saxdo gaar ahaan dadka guryaha ku tukanaya iyo ubaad ka ereerya selafku waxay arkay qaarkood nin salaada qaldaayo oo masaajka dhexdiisa jooga markaasuu yihi ma arxamanii biciyaali alla caruurtiisa baan u naxariisanay alla caruurtiisaan ka naxay oo kale wey masaa lagu yihi ninkanaa salaadii qaldaya saad caruurtiisii ka naxday suu ku le ninkani hadduu salaaddii qaldayo kii weynaa u yahay bal iyagiina maxaad u malanaysa bal iyagiina <laughs> se ugu damqanayaan u fiirso qaladkaa uu waalidkii ku jiro ilmuhuna uu kaga daynaya amba cid ka saxda heli maayo di وعن saaب بن يزيد أن معاaوiyةa qاla lah wuxuu ku yihi idaa salayta marka tukato الجuمcata falaa tasilha ku xidhin bsalaati salaada ku xidhinin xatىa تتakalama ilaa hadladiisa تkرج aad baxayso faإna rasuul الlahi salى الlahu عalay sl rsulka ale amrana bidalika saasuna amray allah nuusila inaanan ku xidhiidhin salaaة bsalaatin xatىa natakalama aw nkrج sunaha sunama ku xidhinaya iyado isaga uu ku xidhin kara maadaama sunuhu isku wada mid yahay iyadoo culimada qaar badan ay yihahdeen xataa sunaha laftigiisa oo la kala saaraya laba labada ay saasa loo kala ay hadalkaasa loo kala saaray wa can abi hurayrata markaa xikmadaha ku jira in meeshii laga dhaqaaqo waxaa kaloo kamid ah dhulkiina wuu kuu markhaati kacayaa bana dhulkii waa kuu markhaati kacayaayo dee markaad halkana ku tukato faralkii halkaana ku sunaysato yowmaydin tuxadiثu akbara inuu dhulka u markhaati kacayo iyo inuu qofka wanaagsan dhulka u ooyo u damqado waxaa laga qaadanaya famaa bakat calayhim الsamaa samadu umay ooyin dee dadka wanaagsan inay u ooyeysaa laga qaata وعن أبي هuريرة رضي الله عنه qال qاla رasuل الlahi صلى الله عليه وسلم man اktasla qofka maydhay ثuma atىa yimaada aljumcata jumcaha atىa bmacnaa jaءa الجumعة oo faslaa tukada maa qudira lah wixii loo qadaray intaan salaada faralkaa la tukan iyo khudbadda ثuma ansata dabeetana aamusa ee dheg raariciya xatىa yufرqa الimaamu xatىa yafruqa الإimaamu ilaa imaamku uu ka baxaayo min khudbatihi khudbadiisa ثuma yusalii dabeetana la tukada macahu maca alimaami imaamka la tukadaa gufira lahu waxaa loo dhaafaa maa beynahu inta udhaxaysa jumcahan iyo beynahu wa beyna aljumcati اlأkhraa jumcaha kale wa fadlu ثalaaثati ayaamin iyo saddex cishoo dheeraada weliba loogu darayo toban cisha markaa loo dembi dhaafaa rawaahu muslimu fadliga salaada jumcaha ku jira aada buu wen yahay oo maalintaasi horta jumcaha laftigiisu waa maalin aada u barakeysan nebigu wuxuu inoo sheegay alayh الslat slaam maalin maalmihiina maalinta u khayrka badana tahay yowm اljumca amba khayru yowmi طalacat fiihi shamsu yowm اljumca maalin cadceeri soo baxdo waa u fadli badana waa maalinta jumcaha fiihi khuliqa aadam wa fiihi udkila اljanة wa fiihi ukrija minha wa fiihi asacqu wuxuu nabigu sheegay alay slat slam jimcaha in nebi aadam la abuuray oo jannada la geeyey oo laga soo saaray oo qiyaamuhuna jimco dhici doono qiyaamuhu jimco ayuu dhici doonaa waxaa kaluu inoo sheegay alayh isalaatu wasalaam ummadihii hore in loo bandhigay maalinta jimcaha nimankii yuhuudda la odhan jiray dabeetana way seegeenoo sabtiday qaateen nimankii nasaarada la odhan jirayna axaddii bay qaateen inagana ilaahay uu inagu hanuuniyey buuri nebigu alayh isalaatu wasalaam eeg maalintan fadliga badnaa way seegeenoo sabtida iyagu ciid ka dhigteen qoladii kalena xadday ka dhigteen innagana ilaahay bayna waafajiyey maalintii u fadliga badnayd marka ummaddan inay ka fadli badanto ilaahay khayrkaa u qareeyey iyaga ayay ku tusaysaa sidaasaa jumcuhu markaa u khayr badan yahay oo axaadiis dama fadligiisa tilmaamaysana waynu arki doonaa haddaba salaada jumcaha qofka intuu soo maydho jumcaha yimaada ee intaa dee imaamku uu imanayo ee khudbadda uu bilaabayo iska sii dikriya gaar ahaan tukada buu nabigu wixii loo qadaray taasi waxay daliil u tahay markaa in sunnayaal mudlaqa la yska wadayo inta ka horeysa khudbadda haddaad tirahdo boqol ragcadood baan ka gaadhsiinaya iyo haddaad tiraha laba boqol baan ka gaadhsiinaya iyo haddaad qur-aanun baan akriyaya iyo haddaad tira anu dikri kalan wadaya waa in qofkii khayrun ku mashquulsanaado ya laakiin sunayaal mudlaqa weyaan sunayaasha maaha suna jimcuu leeyihi oo dad baa waxay sameeyeen marka eedaanka hore la eedaamo way kacaan way sunaystaan sunnahaasi mid sugan maaha isagu ilaan aadaankan aan jirin be ilaan aadaankan muu jirin be sunno qabliyahoo salaada jimco ay leedahay ma jiro lakin sunno mutlaqaa jiro inta doontaas ka tukan karta salaatu waa khayru mawduc sidaad maalin kastaba iskaga tukan karto adigoon taxdiidsanaynin haddaba maxaa faa'iido u helayaa markuu sidaa u tukado kow maydhashadii iyo inuu iska cibaadeysto iyo inuu aamuso insaat insaat waa istimaac xeel dheer oo qalbiga usii daynaya waxaa loo sheegay ilaa imaamka khudbaddaa uu ka faaruqayo dabeetana la tukada la tukada waxaa loo dembi dhaafaa jumce ilaa jumce saddex shanoo dheeraad baa lagu daraa haddaad jumco ilaa jumco tukato jumco kasta marka tukato oo toddobaad kasta saddex cisha ay dheeraad ku noqdaan bishii mise cishaa dheeraad ku ah xaggii dembi dhaafka labiyo toban cishaa dheeraad ku ah markaynu kasoo qaadno bisha inay ku jiraan afar jumco ama afar toddobaad markay ku jiraan soo saa maaha Eh, dembiyada la dhaafayo waxay culimadu u badan yihiin inay tahay sida imaamu nawowi ba u yihi culimada kalada waa asagaa'ir waa dunuubtii yaryarayd lianna alkabaa'ir taxtaaj ilaa tawba wanadam tark wagayri dalik iyado toobad bay u baahan tahay iyo go-aan laakiin waa asagaa'ir haddii qofku aanu sakaa'ir ba lahayn waa naadir inaanu sakaa'ir yeelane waxa uu leeyahy imaamu nawowi takfiif alkabaa'ir dunuubtii waaweyneydba lagaga fudaydinaya marka waxaa axaadiiska qaarkoodna ku jirtay qofku inuu soo maydho dabeetana soo kallaho udgoon isu soo mariyo ya masaajka yimaado fadliga uu helaya markaa ayaa axaadiistu tilmaamaysa in dembigiisii loo dhaafayo in loo kallahaa markaa sunna ah salaadaas waxyaalaha iminka meesha ka baxay bay ka mid tahay salaada jumcaha in loo soo kallaho oo selafku waxay laga soo warinaya in idhaahdeen mar alla marka salaada subax laga baxo ayaa waxaa la arki jiray iyadoo dadku ay tooshashiyo wax sitaanoo ay waddooyinka bimacnaa maalinta jumca ay jumci u sii diyaar garoobayaan o sii tegayaan masaajidka illa waxa laga yaha masaajidka inaan jumce lagu tukanayna ku kale lagu tukanaya inuu usii diyaar garoobayo jum markuu salaadii subax ka baxay si uu saacadda koobaad dee utko ee neefka geelah waxaa kaloo slafka qaarko waxaa laga so wariy culamada qaarkood sida uu mashhuur sheekh mashhuur xasan salmaan kitaabkiisii alqowl اmubiin fi akhطاء اlmusaliin ku sheegayo أwalu bidcati xadaثat fi اlإslaam tarku اlbukuri ilى اljaamic buri awalu bidcati xadaثat fi اlislaam bidcadii koobaad islaamka ku timaada xagga cibaadaadka laga yaaba in la sheegayo bidcooyin kaloo ka horreeyay baa jiray oo kuwii khawaarij bay ka mid yihiin tarku lbukuur oo tegitaanka laga tagay in loo kalaho ila aljaamic masaajidkii jumcaha lagu oogayey waa sunne almuhim laakiin way wanaagsan tahay qofkuna fursad badan buu haystaayo hadduu masaajidka horu galo qur-aan buu akhriyaya suuratulkahaf oo fadli ku soo arooray oo nuur maalinta qiyaama u noqonaysa ilaa jumcaha kale nuur u noqonaysa digrigaasuu wadayaa qur-aan buu akhriyaya wahaa saas ajarkiis uu gaarhayaa fadli weyn buu helayaa intaa uu qofku digriya waxyaalaha iimaanka kobciyay ka mid tahay qur-aankan la akriyayo iyo salaadahan sunaha iyo cibaadaadkani qofka iimaankiisay kobcinayaan ilan iimaanku yaziid oo yanqus in alimaan yaziid ah, waad isdareemaysaa adigu maalinna waxaad arkaysaa iimaankaagu inuu hoos dhacay marna inuu kor u yarkacay baad dareemaysaa hadaad masaajidkaa fadhiisato iska yar digrido od quraan akrido hadalkaa dadka waxaa iska yarayso waxaad dareemaysaa garaafka iimaankaagu inuu kor u kacay haddaad meelahaa dee soo yar shaydhana waad dareemaysaa inuu hoos dhacay soo maha naftaada baad ka dareemeysa meel kala midta saagood waa qofku waa inu naftiisa iyo iimaankiisa ilaashado ya oo iimaankiisa cusbooneysiiyo ina alimaana la yakhlaqu fi jawfi axadikum kama yakhlaqu الthawb fasأlu اllaha an yujadid aliimaana fi quluubikum ayuu nebigu yihi alayh الsalaatu wasalaam ina alimaana la yakhlaqu fi jawfi axadikum iimaanku wuu ku baaliyoobaa midkiin dhexdiisu ku baaliyoobaa siday maradu u baaliyoodo marada marka in badan la isticmaalo soo ma baaliyoobeyso sidaasoo kale iimaankuna qofka isagoo iimaanlabuu baaliyoobaya ee ilaahay waxaad weydiisataan inuu iimaanka qulubtiina ku cusbooneysiiyo saxaabu albani raximah way dhacday dee imsaa salaadii ka tegay imsaa nin intuu amba calaqal faralkiun khaatiyaan la taagan imka oo markii horena sunayaasha iyo qur-aanka xifdigiisa iyo dadaalkiisa waxyaalaha iimaanka daciifiina bidcaduna waa kamid a ah, la soco hoy macaasidu hadday daciifinayso maxaa kasii mudan ya bidcada saa awgeed dadka ahlubidca inta badan dadka ka dhiidhiya maaha macaasida in badan oo kamid a ah. gaar ahaan tasawufka iyo kuwaas ya waxaaba laga yaaba inu qiil u samaysto inuu dembigiisi isagu qiil u sameeyo yihaahdo war waa sidaas oo waa caynkan oo anagu maxay caynkan qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam man iktasala ninka maydha uma ata ljumcatu jumcaha yimaada oo fasalaa tukada ma qudira la wixii loo qadaray uma ansata aamusa xataa yafruqa alimaam imaamku ilaa uu ka faariqu min khudbatihi khudbadiisa waa in khudbadda markaa la dhegeyso waajib la aamuso uma yusalii macahu dabeete la tukada gufira lahu waa lo dhafa maa beyna wa bayna jumucati اlأkhra wa fadlu halaaثati ayaami ay gufira lahu fadlu halaaثati ayaam saddex isho dheeraadana waa lagu daraa allahu akbar wa canhu abu hureyra waxaa laga wariya ana rasuula اllahi salى اllahu alay slm rsulku dakara wuu sheegay yowma اljumcati dakara wuu waaniyey dakra wuu sheegay baan ujeeda yowm اljumcati maalin jumca faqaala wuxu uhi fiihi ay fi jumucati jumcaha waxaa ku jira saacat waqti baa ku jira laa yuwaafiquha aanu waafaqaynin cabdmuslimun qof muslimah addoon muslim ahi wa huwa isaga oo aalo wahuwa xaalo qaa'imun uu taagan yusali uu tukanayo oo yasأal اllaha caza wajal alla uu weydiisanaya shayan shay ilaa hadduu jirana qofkaa muslimkaah oo uu waafaqo acطaahu ilaahay uu siiya iyaahu waxa uu weydiistay buu siiyaa wa ashaara biyadihi gacantiisu rasuulku ku ishaaray saacaddaasi yuqaliluhaa isagoo yaraynaya fiihi saaca fiihi saaca waqti yar markaa weeyaan wa fii riwaayati muslimiin wahiya saacatu khafiifa waa saacad fudud yar baa looga jeeda khafiifa bimacnaa qaliila an abi burdata an abi can abihi abihi wuxuu kasii wariyey abi burda bin abi musa weya can abihi ay can abi musa alashcariyi qaala wuxu uhi samictu waan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alay sl rsulka alla yaqulu leh hiya iyadu maa beyna an yajlisa waa inta udhaxaysa inuu intuu fadhiisanayo alimaam imaamku ilaa an tuqda salaa ilaa salaada la dhammaynayo rawaahu muslim baa wariyey warajaxa daara qudniyu wuxuu rajaxay daara qudni annahu min qowli abi burda inuu hadalkii abi burda yahay wa fii xadiisi cabd llahi bn salaam cinda ibni maaja wa jaabir cinda abi dawuud wالnasaa-iy anahaa xadiis cabd llahi bn salaam iyo xadiiskaa jaabir oo nasaa-i iyo ibn maaja iyo abu daawud ay soo kala wariyeen annahaa saacaddaasi maa beyna salaati اlcasri waa inta udhexaysa salaada casr ilaa guruubi shamsi ilaa cadceedu intay ka dhacayso waqad اkhtulifa bu uhi hadalkan ibn xajar baa markaa leh waqad اkhtulifa ay qaala ibn xajar raximah اllah waqad اkhtulifa waa la ysku khilaafay fiihaa fii shaniha arrinkeeda la ysku khilaafay fi hadihi asaaca calىa akara baa la iskugu khilaafay in ka badan min arbaciina qowla afartan qowl in ka badan ayaa la iskugu khilaafay amleytuhaa waxaan ku sheegay oo aan ku qoray amba ku yeedhiyey fii sharxi bukhaariyi sharxu bukhaariga kitaabka aan bukhaariga ku sharxay bu ihi kitaabka magaciisa maad garanaysaan fatxulbaariyi fi sharxi saxi buhaari waay min fadaaili yowm اljumcati fadliga maalinta jimcaha waxaa ka mid ah nebigu alay sala slam markuu ka warramayey inuu yihi saacad baa ku jirta saacadda qof muslima haddii la helo oo tukanayo oo ilaahay shay weydiisanaya ilaahay wuu siiyaa waanay yar tahay haddaba waa mubham waa la qariyey waa qarsoon tahay oo ma kala cadda sida laylatulqadrigaba loo qariyey si saacadda jumcaha gebigeedaba looga faa'idaysto marka aroortiisa saac markay cadceeddu soo baxdo ilaa intay ka dhacaysa ayay ku dhex jirtaa horta ayay ku jirtaa dhowr iyo afartanka qowlu sheekhu sheegay sida ay yidhaahdeen culimadu ibnuqayim qayim isaga laftiisu aad buu u sheegay saadu macaadka way isku noq noqonaysaa bay dhah oo ilaa tomaniya laga yaab inay kuso ururto laba qowlun ba u rajaxan oo halkan aynu ku hayno axaadiistii ka warramaysa uu sheekhu inoo keenay in la idhahdo waxa weyan imaamku markuu khudbadda soo fuulo ee uu isaa u fadhiisto ilaa inta salaada la tukanayo intaasay ku jirta ilaa inta salaadda la tukanayo wey xadiis marfuuco nabiga loo gudbiyen waynu ku hayna qadiyaddaas samictu rasuul اllahi salى الlaه alay slm yquul hiya maa beyna an yajlisa alimaamu ilى an tuqdaa الصلاة waa si aynu arki doonaa xadiiska marfuucnimadiisa iyo in la idhahdo waa bacd الcasr oo xadiiskaasna annaha maa beyna salaaة الcasr ilى غuruub الshams waay waxaa adiladu usii badan tahay haddana inay tahay bacd الcasr waayo xadiiskan hore abu burda abu burda waa taabici waxaa dhalay saxaabiga weynaa la odhan jiray cabdالlahi بن qays oo ahaa abu muسى alأشعariي cabdالlahi بن qays daara qudni waa sheekh aada caalim u ahaa xagga xadiiskana ku xeel dheeraa iyo xifdigiiso waa ragga nuqaada ah ee muslim iyo bukhaariba kaga daywategey bukhaariyo muslim u ku qabsaday axaadiista ile bukhaariyo muslim laftigooda lama amaan gelin oo laga daba tegaye muslim ba weliba axaadiista lagu qabsaday aada usii badanta marar badanna waxa lala sheegaaba in cidda ku qabsatay ay la jirto marka la kala rajaxayo muslim iyo bukhaari marka wuxuu yihi waa maqduuc weeyaan xataa maaha mawquuf ee waa maxay waa maqduuc xadiiskani maaha qowlkii nebiga alayه الsalaatu wasalaam qowlkii saxaabigana maaha ee waa maqduuco maqduucu muxuu ahaa qowl taabiciyi soo maaha waa abu burda qowlkiisi aduu qadiyaddan culimadu aad bay iskugu khilaafeen xadiiska adila markaa markii la isku qaarba meel bay markaa sheegeen sanadkii dhinac bay ka eegeen waxyaala badan bay ka eegeen qolo waxay idhahdeen xataa haddaynu ka soo qaadno inuu yahay maqduuc xukmu rafci buu yeelanaya waayo mawquufka la odhan jiray xukm rafci buu yeelanaya maqduucna miyuu yeelanaya de waxay kuleeyihin ra'yi miyuu ijtihaad lagu keeni karaa ee qadiyadda marka lagu leeyahy xukm rafci buu sheegaas leeyahy waa shayga aan ijtihaad lagu gelin karin aan ijtihaad geli karin iminka ajarka in la xadiday waktiga in la xadiday waxaas ma geli kara bl marka horta xadiiskaas saasa isagu mukhtalaf uu yahay markaa mukhtalaf hadduu saa u noqdo weli ma caddo dee eh, haddana saacaddi waa waa ijtihaadki un baa ku jira inta casarka intaa laftigeeda marka laga soo qaado dee waa in fursad wanaagsan oo waa xaaladdii u aamusaya waxaana eh, xadiiska hore ee uu rasulku yuri alay slatu slaam yuwaafiquha cabdun muslimun in la idhaha bacd casrka iyo hiya maa beyna yalfis zimaam ilaa an tubda salaa labada kee u ka hore waayo cabdu muslimu yusali maxay salaadaasi noqonaysaa salaaddii dee jumcaha ayaa soo gudageli karta marka ila intaa ilaa inta salaadda la dhamaynayo wayaan ilaan casarka waxa ka dambeeya salaadi kuma jirte ya casar wixii ka dambeeya salaadi kuma jirto waayo almuhim wallahu aclam waxaad moodaa u dhowdahay salaada casar wixii ka dambeeya iyo xilligaa labada arrimoodba marka qofku labadaba u ku dadaalo imaamka laftigiisu markuu yaro fadhiista baad ducaysan kartaa inta labada khudbadood udhexaysa xoogaa adigoon maalin kasta joogteyneynin xoogaa kelmadaawaad ka gaadhsiin kartaa iyo adigoon gacantaba taagin casarka marka maqhribka lagu sii dhawaado weliba oo saacaddaasi way yartay saacaddu maaha tan lixdanka midro waqtigaa may jirin tan lixdanka midr he ama lix daqiiq may jirine waa zamanun baa looga jeedaa laakiin rasuulku alay slat slam wuxuu ka warramay inuu jimcuhu yahay labiyo toban saacadood waa xadiis kale ya labiyo toban saacadood markaas sida nimka aynu nahay way ku dhawaaneysaa labiyo tobankaa saacadood marka la qaybiyo ee saacadda koobaad qofka yimaada talabaad ka yimaada saas oo kale haddaba waayahay hadii la wabcad alcasr fiihi saacatu laa yuqaafiquha cabdun muslimun sheekh ibn cuthaymin wuxu ley isagu qofku marka wuxuu arrintaa ku sababeyn karaa ku soo gelaya qofki dabeedna labadii ragcadood wuxuu tukanayaa taxiyat lmasjidka labadaa ma tukatay maaad maxaa kugu dabaqbaya taasaa kugu dabaqbaysa culimada sida kale u dhigayna waana sia aada moodda inay u dhow yihiine waxay dhahdeen salaadan loogama jeedo salaadii maxaa looga jeedaa ducadaa looga jeedaa wa huwa qaa'imun yusalli oo ereyga salaa waa bimacna ducaa meelo badan waynu soo marray iyadoo looga jeedo salaada bimacna ducaa waayo qaa'imun sidaad odhanaysaan baa la yidhi hadana ilan qaa'imun baa sii adkeynaysa o imika ducaa looga jeedaa waaye qaa'imun qaa'imuntaasi waxay leeyihiin waa bimacnaa laazimun mulaazim waa qof laasimaya waa adilo kale iyabay soo dariishadeen oo wa min ahli اlkitaabi man in ta'manhu biqintaarin yuؤdihi ilayka wa minhum man in ta'manhu laa yuؤdihi ilaa maa dumta calayhi qaa'iman intaad weligaaba dul taagantahi mooyaane dee taagnihu loogama jeede waa mulaasiman baa looga jeeda bay dha ya halkaa aayaddaa ila mulaasim baa looga jeeda haddaad weligaa warba lacagtii sidaa hayso kusiin maayo tanna waa la mid oo qof dee ducada laasimaya baa looga jeedaa ayaa he looga jeeda wa canhu ana rasuula اlahi salى اlahu alay sl dakra u shegay yowm اljumcati faqala wuxu uhi fiihi saacatu baa ku jirta laa yuwaafiqaha an waafaqayna cabdulmuslimin wahuwa qaaimun xaala u tukana xaala uu taagay yusali uu ducaysanay yasal llaha alla weydiisanay caza wajal shay-an shaygaasi waa nakira waa caam mid adduunya mid aakhiraba ilaa hadduu jiran acdaahu uu siiya iyaahu isaga haddaanu looxulmaxfuudka kugu qoraynun mooyaane wa ashaara biyadihi uu gacantiisa ku ishaaray yuqaliluhaa isagoo yaraynaya haa ay asaaca mutafaq aleyh oo iyadoo markaa ishaarada ah yar tahay weli waa saacadir wa fii riwaayati lmuslimiin wahiya saacatu khafiifa waa saacad fudud markaa selafku aad bay bacda casarka u dabaqi jireen selafku bacda casarkay u badan yihiinoo xilligaa qaarkood marka salaada casar ay tukadaan maalinta jimcaha intay markaa halkaa fadhiistaan bay agga qiblada qaabili jireen o saasay u dikriyi jireen o ilahay ku beri jireen ragga qaarkoodna waxaa laga soo wariyeyba ilaahay baan weydiistay maalin bacda casara shay wiisii haddana waan weydiistay wiisii haddana wiisii markii dambe anaa xishooday bui markii dambe <laughs> markaad bacda casarka wax weydiista weysiiyaba waan xishooday marka arrimaha hadday kugu adkaadaan ya wain daaqat الdunya calayka biasriha walam yakun laka fiiha beytu yuclamu faxayi ilى janaati cadnin fainaha manaaziluna اlأulى wa fiiha اlmukhayamu ay ibn qayim haddii addunyada ku yar cidhiir noqoto de xaggaa iyo aakhiro iyo jannadii iyo meelaha xaggaa salaam waxaa tira war halkaasi guryo wanaagsan igu yaalaaneen xaggaan u cararo marka haddii arrimu kugu adkaadaan fafiruu ilى اllah fafiruu oo ducada halkaa lagu dada وعن أبي بردة عن أبيه قال سمعت رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم يقول hiy ma beyna an yجلisa hiy iyadu maa beyna an yجلisa waa inta uu fadhiisanayo alimaamu imaamku ayay kasoo bilaabmaysaa oo khudbadda u fadhiisanaya ilaa an tuqda الصلاة ilaa salaada la dhamaynayo rawahu msلم wrajaxa daar qudniyu anahu min qowli abi burdata inuu yahay buu sheegay wa fي xadiiث cabd لlahi بن سلام cabd لlahi بن سلام ha min bani qaynuqac saxaabigaasi yahuudiga ahaa ee islaamay ee fadliga badnaa rasuulku asxaabtu jannada ugu bishaaray ayuu ka mid yahay qolada ilahay yidhi aladiina aataynaahum اlkitaaba min qablihi hum bihi yuuminuun waida yutla calayhim qaluu aamana bihi inahu min cindi rabbina ina kuna min qablihi muslimiin ulaaئika yu'towna ajr ayaddan doonay ulaaئika yu'towna ajrahum maratayn waxau ihi markii uu nebigu alay slatu slam soo galay magaalada madiina ayaa waxaan dareemay bu ihi inaanu beenaalo ahayn wejigiisu horta waxaan arkay bu hi isagoo le ayuha الnaas afshu الsalaam waadcimu طacaam wasilu اlarxaam wasaluu biاleyl wالnaasu niyaam tadkhulu janata bsalaam ereyadaasaan ka maqlay bu dadow salaanta faafiya qaraabada xidhiidhiya habeenkii tukada markay dadku eh, hurdaan jannadaad nabadgelyo kuli doontaan ah, dadkana cuntada siiyo macna ku qudiya markaasaan dareemay bui inuu wejigiisu aanu weji beenaala ahayn dabeetna waxaan kuli bu rasuul allah yahuuddu waa niman beenaaburad badan haddaba waa nimankii u ka dhashay las u garanaya xumaantoodu garanaya qowmun buhtun wey waa dad dadka ka been abuurto waxaanu ahayn bay ka sufeeyaan waa dadku say u badan yihiin inta badanoo qofka hadduu hawadooda waafaqana way ammaanayaano way buunbuurinayaan haddii kalena waxaanu ahayn bay ka samaynayaan dadkuba yihiin imka ahlubidci waa noocaas maxamed cabdilwahaab wahaabiyadu waa sida oo caynka laakiin wahaabiyadu kama sameeyaan amba ahlu sunnuhu iyaga kama been abuurtaan waxay ku sifaysayin unbay sheegaan marka wuxuu yihi waa niman been abuurad badane bal waxaad ku tirahdaa cabdillahi ibnu salaam dhexdiina sidee buu ku yahi markaasuu yuri ka warrama cabdillahi ibnu salaam sida waa kii noogu khayrka badnaa kii noogu khayrka badnaa baa dhalay waa sida kii noogu cilmiga badnaa saas mas-uul ka warran hadduu islaamaba nabigu ku yuri alay slat slam say yidhaahdeen may ma dhacayso halkan uu ka soo baxay baa ila wuu isqarinayay waa shahaatay uu kasii tabaystay ya waxay dhaha waa kii noogu sharka badnaa marka horeba kii noogu sharka badnaa baa dhalay <laughs> ma arkaysaa waa isla hal keliye laakiin wuu ka wuu sii fahmsanaa haddii aanu marka hore u sheegeen haddaanu marka hore weydiiye ku yidhahden rasulka alay slat slam marka hore waxay odhan lahayeen ka ku raacay ma isaga khayr bala marka horeba ahlu shar buu haaye laakiin marka iyagu ay markhaatigoodii saa uga markhaati kaceen tadamba miyay soconaysaa maya wqad اkhtilifa fiha calى akثar min arbiciina qowla amlaytuha fi sharh الbukhaariي وcan jaabir radi allahu canhu qala wuxu uhi madat sunatu sunadu waxay ku tagtay ana fi kuli arbaciina fasaacida jumuca in afartankii kasta iyo wixii ka badan jumca lagu leeyay rawahu darqudi biisnaadin daciif waa daciif jiddan xadiiskan waxbaa ku farxin qoladii afartan leydu adilada kale ka hor imanaysaa ka fara badan oo nebigu wuxu uhi alayh الsalaatu wasalaam ma min halaaثati fi qaryati laa yuqaamu fiiha aljumucatu ila istaxwad calayhim الshayطaan saddex magaalo degani ma jiro oo jimco aan ogeynin ilaa hadday jiraanna shaydaan baa ka waageranaya waa xadiiskii nabiga kale alay sla slam xadiiskana waa daciif وcan samr bn judb radi allahu canhu ana nabiya salى اlah alay slm kaana waxaa ystakfir mid dembi dhaaf ilahi weydiye lilmuminiina ragga muminiinta y muminaat dumarka muminaadka kula jumcati jumco kasta rawahu lbazaaru biisnaadin layinin sanad aan qawi ahayn layin bimacnaa daciifin layinku wuxuu u dhow yahay xagga dacfiga lakin waa dacfi sahlan marka in ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyo dadka ragga muminiinta e muminaadka ayay culimo badani waajib ka dhigeen iyagoo adilada deliishanaya salaada jumcaha lakin waa sunne allahuma kfir lilmuminiina wاlmuminaat in la ihahdo fi xaali اlkhudbati walow xadiisu daciifba ha noqdee wacan jaabir bni samrin radi allahu canhu ana nabiya salى اlahu alay slm kana wuxuu fi lkhudbati yaqra'u mid akhriya aayaati min اqur'an wayudakiru الnaasa dadkana waaniye rawahu abu daawud waaslu fi muslim khudbadda inay aayaad qur'aani ku jiraan baa laga qaadanaya aayaad qur'aan lagu waaniyo iyo axaadiista nabiga alay slat slam ana nabiya sal l sl de xadiiska isagaaba markaa hadlayo rasuulku xadiiska wuxuu sheegaaba xadiis buu ahaaye laakiin aayaad buu soo qaadan jiray markaa aayaad mutafariqaat inay yihin ba halkaa laga qaadanaya oo aayaad cayiman aanay ahayn oo maalinba markaa munaasabad loo eegayo haddaad istikfaarta ka hadlayso istikfaartii haddaad tan kale ka hadlayso ana nabiya salى اlahu alay slm kana waa kaana fi lkhudbati yaqra'u mid akriya aayaati min alqur'an wayudakiru الnaasa dadkana waaniye ayuha kole waqtigii baa gaadhay waan soo gabagabina insha allah وعن dار بن شhاب رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله علي sلم قال وxu uhi الجuمعaةu جuمcuhu xaq waaجiب waa xaq ku waajiba calى kuli mسلimi qof kastoo mslim fي جamاcati jamc inuu ku tukado ilaa arbacatan afar mooyaane mamluukun adoon wa mra'atun haweeney wa sabiyun ilmo yar wa mariidun mid xanuunsanaya rawaahu abu daawuud wa qaala wuxuu yihi marka abu daawuud lam yasmac muu maqal daariq binu shihaab min anabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga kama maqal wa akhrajahu alxaakimu min riwaayati daariq almadkuur can abi muusa abu muuse isagoo kasoo warinaya oo daariq waxa la ysku haystaa taabici baa mise waa saxaabi laakiin dee isagoo abi muuse kasoo warinaya oo sanadku halkaa uu sii xidhiidhay وعن بن cمر رضي الله عنه قال قال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم ليس على مسافirin جuمعة رwاه طبراني بإسناad ضعيif مسافirna جuمعة laguma laha وعن عبد الله بن مسعوud رضي الله عنه kاna رasuل الlahi صلى الله عليه وسلم رsulku wa ida اstawى markuu ku dhamaystirmo ku ekaado calى mimbri mimbarkee dusha uga baxo اstaqbalnaahu qaar qaabilsiiye aanu ahayn biwujuhina wajiyadeeda rawahu tirmidiy بisnaadi ضaciif xadiisku waa ضaciif lakin macnihiisa waa la isku waafaqay slafku waxay samayn jireen qofka khudbadaynaya in la eego sidaa loo hor fadhiisto oo aan laga sii jeesan walahu wuxuu leeyahy shaahidun xadiis kaloo shaahida shaahidku waa xadiis kaloo saxaabi kale warinayo mutaabicuna waa xadiiska alfaadiisa kale min xadiis albara cindi ibni khusaymata وعن الحkم بن حزن qال wuxuu hi شhahidnaa waanu xaadirnay الجuمcaةa mعa النaبiي slى الlaه عليه وsلم faqaama wuu kacay mutawakian isagoo cuskanaya calىa casan aw qawsin amba qaws qaanso rawaahu abu daawuud waay axaadiistii aynu soo akrinay qadiyadda ku saabsan afartanka waynu soo marray oo saddex iyo wax ka badan bay ku ansaxaysaa idin dadka aayaad iyo axaadiis lagu waaniya in halkan waa laga qaadanayo khudbaddu wa inaka fiqigana ku aragteen saliga nebiga alيه الsلat slaam iyo xamdiga iyo aayad qur'aan iyo xadiis nebi iyo alيه slat sla intaa in laga helo waad iska fadhiisanaysaan qoladiina xaggaa iyo usii socotaa dariq بn shahaab radi الlahu canhu aljumucaةu xaq waajib عalى kuli muslimi rag iyo dumarba markaa uu soo gudagelaya soo ma iyo addoonkii yaraa iyo kii weynaa iyo fii jamaacatin inaan keligii qofka lagu lahayn ba laga qaadinaya haduu yahay ilaa arbacatan mooyaane waa istinaa calaa kulli muslimin taasa laga soo reebay mamluuk addoonka culimmadu waxay u badan yihin aan lagu lahayn sababto maxay tahay shardi baa ka maqan shardigaasi ma shardi baa maqan oo ah inuu maanic meeshaa jiro mise shardi baa ka maqan maanic baa jira buu ley ibn cuthaymiin maanicu waa maxay addoonnimadana u diidayso isagii baa la ayaa la maamulaya sayidkiisi baa gacanta ku haya markaa dee jumcaha waa lagu lahaa muslim weeyaane laakiin maanicaasaa jira ciladaasaa jirta u diidayso laakiin inay ka ansaxayso salaadda hadduu jumcaa tukado haddii la fasaxo inay wanaagsan wanaagsantah taa la iskuma haysto laakiin hadduu isagoo addoona ka tagu arrintii sayidkiisa ku mashquulo dee jumca laguma lahaa marka hore wa mraa dumarkana iyaga jumca laguma laha haddayse tukato dee ajar way helaysaa laakiin salaada jumcu iyada waajib kuma aha hadday maqlaysa iyo haddaanay ba eedaanka iyo haddii kalaba haddaba dumarka waa in lagu baraarujiyo la ihahdo markaad guryihiina ku tukanaysaan maalinta jumcaha dee afartii ragcadood iska tukada ya le laba ragcadood ma tukanaysaan wasabiyun iyo ilmo yar dee ilmaha yar isaga marka horeba salaadaaban waajib ku ahayn mukalafa mu ahayn salaadiba waajib kumay ahayn dee jumcuhuna waajib kuma aha laakiin hadduu tukado way ka ansaxaya ajarna u helaya mariid waa mariidkuna waa qof xanuunsanaya marka horeba isna cudurdaar buu lahaa waxa xadiiska kale uu soo kordhiyey musaafirka musaafirkana isna laguma laha waayo waxa uu leeyahy shekh bin cuthaymin xadiiska u sharxayo dee rasuulku alayh isalaatu wasalaam marar badan uu safray jumcan buu tukan jiray waxa kamida isagoo carafa taagan maalin jumcaah muu tukanin oo jamaca faraha badan iyo kumanaanka qofay isku yimaadeen haddana muu tukan haddana muhe muu tukan marka qofka musaafirkaah ee dee safarkii ku jira laakiinse hadduu meel dego ayaa laga warrama oo uu magaalo dego oo aadaankii uu maqlaayo isna intuu degay ma waajiba hadduu inuu aadaankaas waajib ila qofka kale waajib u ku yahay saasaa culimada aqwaal ay kuleeyihiinoo wallahu aclam waxaad moodaa isaga mar haddii aanu hawshii kale safarka ku jirin oo dee diyaar garowgii iyo socodkii waxaan ku jirin ku laasimi yhi halkaasaan iska joogay laba cisho ama sad in jumcihii uu dadka la tukanayo waajib ku tahy markuu maqlo rasuulku alay sla markuu khudbadeynayo mimbarka uu ka khudbadeynayo wejiyadaanu qaabilsiin jirnay xadiisku daciif weeye laakiin macnihiisu waa saxiixo salafkuna waa laga hayaa dee khadiibkii waa in marka qofki waliba la dhegeysto waxaa sunaha kamid a ah in imaamka loo dhawaado sida xadiis kale ku sugan in imaamkaa ah loo dhowaado xadiiska ku saabsan usha la cuskanayo shahidna aljumucata maca nabiy salى اllahu alay slm faqaama mutawaki-an alitika waa cuskashada calaa casan aw qowsin waa masale ay culimadu tilmaameen ka ka warrameen qolo waxay idhahdeen horta xadisku inuu sax yahay waa la isku waafaqsan yahay laakiin waxay leeyihin intaasoo kale oo asxaabta nebigoo soo warisay inuu rasuulku khudbaddiisa soo wariyey dee usha lagama hayo marka waxaaba iska dhici karta bay idhahdeen inay ahayd waktigii markii mimbarka maahae waa qablalmimbar markuu rasuulku tiirka ka khudbadin jiray buu cuskan jiray almuhim selafka in badanoo ka mid ah waxay leeyihin waa sunna in markaa qofkii uu usha qabsado qaarkoodna seefbaa bay yidhaahdeenoo aw qawsin aw sayfin seeftaasina inuu islaamku guulaystay bay tilmaamaysaa marka hadduu qofku u baahan yahayna qaarkood way istabsaaleen way haduu qofki u baahan yahay siduu ugu baahan yahay dee qof weyn oo cuskashadaa u baahan amba dee xanuun awgeed ugu baahan amba wax lamida ah, ayuu sameynaya marka hadduu qof yidhahdo almuhim ushaasi nebigan kaga daynaya waa sunna in usha la qabsado waa sax weeyaan oo dee daliil buu haystaa wallahu aclam